alxamdu لله rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamadi wcala aali muxamed w salama tasliima kasiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacuna wla tajcal ma callamtana wbalan calayna waqfir lana waliwaalidiina walilmu'miniina walmu'minaat allahuma aamiin waxaynu ku soo jiray kitaabkii riyaad saalixiin khaas ahaan waxaynu joognay baabu fadli zuhdi fi dunya adduunyada in laga waxaynu ka bilaabaynaa in sha allahu tacaala xadiidka afar boqol iyo lix iyo toddobaatan dabcadaha qaarkoodna waa afar boqol iyo afar iyo siddeetan wa can abilcabaasi ibnu maajah wuxuu ka soo wariyey abilcabaas sahl ibni sacdin asaacidiy radia allahu canh hore waxaynu u soo sheegnay saxaabada nebiga sala allahu aleyh wasalam cidda lagu kuniyeeyo abulcabaas inay ahaayeen laba saxaabi saxaabi waa sahl ibnu sacdin asaacidi saxaabiga kalena waa cabdullaahi ibnu cabbaas cid saxaabadee nebiga kunyadaas lahayd waa labadaas oo qura siday ahlucilmiga qaarkood sheegeen qaala wuxuu yidhi sahl ibnu sacdin asaacidi jaa'a rajulun ila anabiyi sala allahu aleyh wasalam nin baa u yimi nebiga calayhi asalaatu wasalaam faqaala wuxuu yidhi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow calaa camalin idaa camiltuhu axabbani illaahu wa axabbani dullani dullanii itusi calaa camalin camal itusi camal itus camalkaasoo idaa camiltuhu markaan sameeyo axabbaniy allaahu allah i jeclaanayo ama axabbani illaahu allah i jeclaanayo wa axabbaniya annaasu dadkuna ay jeclaanayaan camal allahna igu jeclaanayo dadkuna igu jeclaanayaan itus faqaala wuxuu uhi nabigu calayhi salaatu wasalaam mise laga soo wariyey izhad fi dunya yuxibbaka allaah izhad ka zaahid oo ka dheerow adduunyada inaad ka daba dhacdo fi dunya adduunyada gudaheeda ku zaahid yuxibbaka allaah allah baa ku jeclaanaya haddaad adduunyada ku zaahidee oo zuhdi la timaadee washad fii maa cinda annaas ka zaahid waxa dadka agtooda ku sugan waa ha tamaaciyin waa ha baryin waa ha quud darrayn uxibaka annaas dadkuna waa ku jeclaanaya haddaad saa yeesho xadiisun xasan waa xadiis xasana rawaahu ibnu maaja ibnu maaja baa soo wariyey wa hayruhu cid kalena waa soo warisay biasaaniida xasana sanadiyo xasan ay ku soo wariyeen culamada qaarkood xadiiska waa quweeyeen imaamu nawowina wuxuu ka mid yahay qolyaha quweeye wa kadalika dawaa'if kale oo culammada ka midna waa quweeyeen muxaakim ka mid yahe uu saxiixiyey uu ka mid yahay ciraaqi ka mid yahay u taxsiiniyey haysami ka mid yahay u taxsiiniyey yani marka culamada qaarkood saasay u quweeyeen oo albaani ka mid yahay laakiin culammada qaarkood oo xadiiska daciifiyaa jira oo tilmaamay xadiiskani inaanu markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam ka sugnayn marka wuxuu ka mid yahay axaadiista ay culamadu isku khilaafeen sixadiis waxaanuu ka mid ahaa min xadiisi arbaciin axaadiistii arbaciinka ayuu ka mid ahaa xadiiskani wuxuu tilmaamayaa inuu nin nebiga weydiiye calayhi salaatu wasalaam itusi oo igaransii camal haddaan sameeyo allahna igu jeclaanayo dadkuna igu jeclaanayaan marka waxaa nabiga laga sheegay calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi zuhdi la kaale waa adduunyada ka zaahid allah baa ku jeclaanaye dadka agtooda waxa ku suganna ka zaahid oo ha damaaciin oo ha baryin oo ha weydiisan oo ha quudarrayn dadkaa ku jeclaanaya haddaad dadka waxa i haystaanna aad ka zaahiddo ka dheeraato dadkuna markaa waa ku jeclaanayaan marka waxaa laga qaadanayaa fadliga zuhdigu leeyaha laga qaadanayaa hadduu asaxo fadliga uu leeyahay zuhdigu ayaa laga daliishanaya oo in maxabadii ilaahay lagu helaayo ayaa ka mid a fadaaisha uu leeyahay xadiidka afar boqol iyo toddobiyo toddobaatan dabcadaha qaarkoodna waa afar boqol iyo shan iyo siddeetane wa can nucmaan ibni bashiir radia allaahu canhuma qaala wuxuu yidhi dakara cumar bnu lkhaaabi radia allaahu canhu maa asaaba annaasu min addunya nucmaan ibnu bashiir waxa uu yidhi dakara cumar bnu lkhaaabi cumar bnu khadaab baa wuxuu sheegay radia allaahu canhu maa asaaba annaasu dadku waxay heleen oo min addunyaa adduunyada ay ka heleen oo ka asiibeen ayuu cumar soo qaadoo sheegay fa qaala wuxuu yidhi cumar markii dambe laqad ra'aytu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam allah baan ku dhaartay xaqiiqee waxaan arkay rasuulkii ilaahay sala allahu aleyh wasalam baan arkay yadallu alyawma yaltawi maa yajidu min addaqani maa yamla'u bihi batnah waxaan arkay buu idhi cumar baa odhanaya rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam baan arkay oo yadallu ahaanaya maalin alyawma maalin iska dhan ahaanaya yaltawi mid marka calooshiisu madhan tahay oo ay sidaa u laalaabmayso yacni markaa marhnaanshaha ay marhantae gaajoonaysa daraaddeed ayaa calooshu sidaa marka u laabmaysaa marba markaa ay markaa si noqonaysa isugu dhacaysa iltiwaagu waxa weeye calooshu markay wax ku jiraan way kala toostaa marka kalena dee waxa weeye waa ciyaaraysaa sababta dhagaxa lagu xidhi jiray waa sidaas yaltawii qiila yataqallabu dahran libatnin wayamiinan yamiinan wa shimaalan waliltiwaau aliddiraabu cinda aljuuc yacni yaltawii way gedgadoomaysaa waa dhaqdhaqaaqaysaa marba waa isku laabmaysaa yacni midig iyo bidix iyo ayay isugu laabmaysa xaggeedii sare ayaa hoostii markaa gelaya wakhtiyada qaarkood marka iltiwaagu waa alidiraabu cinda aljuuc waxaan arkay buuhi rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam yadalu lyowma maalin dhan iska ahaanaya yaltawi mid calooshiisu laaban tahay oo marba isku laabmayso gaajo daraaddeed maa yajidu min addaqari kaannahu in la yidhi maxay la laabmayse dabeedna wuxuu yidhi maa yajidu ma helayn min addaqali timir caami ah timirta noocan weliba fiicnayn caamida la yidhaahdo ayaa daqalka la yidhaahdaa maa yajidu muu helayn min addaqali timirta caamida ah kama helayn ee bimacnaa nooca wanaagsana timirta aan ahayn maa yamla'u bihi batnah wuxuu calooshiisa ka buuxiyo timirtaa caamidaa ah xataa kama helayn iyadoo la garanayo nebiga calayhi salaatu wasalaam fadligiisa ayaa haddana timir caamiyo caloosha uu ka buuxiyo aanu helayna wakhtiyada qaarkood gaajo markaa maalin dhan uu gaajoonayey rawaahu muslim muslim baa saxiixiisa kusoo wariyey addaqalu bifatxi daali lmuhmalati daalka aan dhibicda lahayn kordhigeeda ayuu ku sugan yahy uu kordhigan yahy iyo walqaafi qaafka kordhigiisa radii'u tamri waa timirta teeda xun weeye waa caamidataynudhahno weeye marka nebigu calayhi salaatu wasalaam wakhtiyo badan buu gaajoon jiray wakhtiyada qaarkoodna dhagax buu caloosha ku xidhi jiray si aan calooshu u ruxmin gaajada daraaddeed ayuu markaa dhagax caloosha ku xidhi jiray laxzaab markii la qodaayey godkii la qodaayey saxaabadii waxay ku qodayeen iyagoo markaa gaajoonaya ayay markaa godkana qodayeen oo shaqo culus iyo gaajo isu raacday markii dambea saxaabada qaarkood waxay faydeen oo muujiyeen calooshoodii saa dhagax dhagax baa ugu xidhan markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam calooshiisa muujiyey saa isaga laba dhagax baa ugu xidhan isaga laba dhagax ayaa caloosha ugu xidhan gaajo daraaddeed si aan caloosha u ruxmin ay marka si ugu sugnaato marka waxaa laga qaadanayaa adduunyadu maadaama daaruljazaa aynay ahayn dadkii wanaagsanaa inay ku dhibaatoodeen oo ku gaajoodeen oo nebiga ilaahay calayhi salaatu wasalaam uu sidaa ugu gaajoonaayo wuuna ku sabraya zaahidna uu ahaa waa zaahidaye dadka qaarkoodna maanta haddii dhibaato yari ku dhacdo ama in yaroo gaajaa uu dareemo nafta waa hiifayaa maxaan ka noolahay maxaa caynkana yacni inuu iska yacni markaa baroortu ku dhow yihi ya waxaa loo baahan yahay in lagu sabro dhibaatooyinka fadli weynna waa laga helayaa sabirka iyo zuhdiga marka ilaahayna ajar laga rajeeyo iyo sawaab xadiidka afar boqol iyo siddeed iyo toddobaatan dabcadaha qaarkoodna waa afar boqol iyo lix iyo siddeetan wa can caa'ishata radia allahu canha qaalat caaisha waxay tidhi tuwafiya rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay waa la oofsaday bimacnaa wuu dhintay wamaa fii beytii min shayin yaakuluhu duu kabidin ilaa shatru shaciirin fii rafin lii waxaa rasuulka ilaahay la oofsado oo nebigu geeriyooday calayhi salaatu wasalaam walxaal maa fii beytii gurigayga aanu ku sugnayn bay caaisha tidhi min shayin waxba aynay ku sugnayn shaynaba ku sugnayn shaynaba aanu gurigayga ku sugnayn shaygaasoo yaakuluhu uu cuno duu kabidin wax beer u saaxiibi ay markaa cunaan aanu ku sugnayn haba yaraatee ilaa shatru shaciirin marka laga reebo in yar oo heed ah shaciirku waa heedda weeye shatrigana waxaa looga jeedaa qadar yar ilaa shatru shaciirin in yar oo heeda mooyaane oo fii rafin yacni meel yar oo yacni markaa loox yacni markaa uu ku samaysan yahay oo wax la saari karo yacni markaa ku sugan mooyaane rafkaasoo lii aniga ii sugnaaday yacni meel guriga ka mid a ayaa waxa loogu talagalay yacni in wax la saaro markaa loox sidaa u gudban oo kale weeye yacni loox sidaa u gudban oo kale weeye ama guriga meel yaroo godan oo sidii marka waxa weeye yacni markaa daaqadan dabadda u daloolin oo kale ah yacni oo markaa wax la saaro rafka kaasaa laga tilmaamaya marka wamaa fii beyti walxaal maa fii beyti gurigayga aanu ku sugnayn min shayin shay aanu ku sugnayn shaygaasoo yaakuluhu u cuno duu kabidin mid beer u saaxiibi u cuno aanu ku sugnayn ilaa shatru shaciirin in yar oo heeda mooyaane oo fii rafin yacni ku sugan qori yaroo sidii markaa marfishoo kale ah yacni markaa dul saaran rafkaasoo lii aniga ii sugnaaday fa akaltu minhu waxbaan ka cunay markaa heedii xataa taala calaya marba inbay soo qaadataa karsataa yacni waxa weye intay wax yar darto ayuunbay karsataa hore u dhammaan waayo markaase waxay tii waa igu dheeraaday wakhtigaan haystay baa igu badtay ilaahay baa u barakeeyey marba waa darsadaa waa karsadaa war wixii dhammaanba waaye fakiltuhu markaasaan miisa waan beegayoo waa galaameeyey fafaniya markaasuu dhammaaday markii hore waa loo barakeeyoo waxay noqotay markaysaga mar walba in loo siyaadiye uun saasay noqotay muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay shadru shaciirin shadru shaciir waxaa looga jeedaa ay shayun min shaciir yacni waa qadar yar oo heed ah qadar yar oo heed ah shadriga macaani kala duwan baa loo isticmaalaayoo shadri mar waxaa loo isticmaalaa in kala barhka la yidhaahdo oo nisfi loo isticmaalo mar labaad shadriga waxaa loo isticmaalaa jihada ama geestana waa loo isticmaalaa fawalli wajhaka shatra almasjid alxaraam ay naxwa almasjid alxaraami jihadiisaa loo jeedaa shadri waxaa kaloo loo isticmaalaa bimacnaa shay qadar yar hadda macnaha dambea loo jeedaa labada hore loogama jeedo macnaha dambe ayaa loo jeeda waa dhacdaa shayga haddii aan markaa waxa weeye yacni lamiisinoo kale in dadka qaarkood ilaahay u barakeeyo waa dhacdaa kada fasarahu tirmidiyu saasaa tirmidi ku fasiray in shadru shaciirin loo jeedo shay un min shaciir qadar yar oo shaciir ah ama heed ah waxaa dhacday nebigu calayhi salaatu wasalaam cid inuu siiyey raashin siiyey dabeedna raashinkii bay karsadeen karsadeen karsadeen raashinkii baa dhammaan waayey markii dambey beegeen ay wax dardareen oo qiyaaseen raashinkii markaasuu deedna dhammaaday nebigay u sheegeen calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi haddaydaan beegi lahayn oo aydaan markaa idinku qadarkiisa inaad ogaataan oo miistaan aydaan samayn lahayd weligii waa cuni lahaydeen weligiin waa cuni lahaydeen xadiiskani wuxuu ku tusinayaa zuhdiga nebiga ku sugnaa calayhi salaatu wasalaam oo maal kastaba isagay soo galeen haddana markaa reerihiisa inay xaaladdoodu saas ahayd oo caaisha ay leedahay markii nebigu geeriyooday calayhi salaatu wasalaam wax beer lihi waxay cunaan waxa yaallay in yar oo shaciira wax kale ma ool timiri ma ool raashin kale ma ool wax kaloo la cunaa ma oolin intaa yare heedda abaa taallay intaa yare heeddiina waxay ku jiraan waxay saarnayd meel rafa ya ayay saarnayd marka zuhdigii ayaa marka xadiisku daliil u yahay nebigu hadduu maal doonaayo maal waa heli lahaa waxaaba la dooransiiyey buuraha in dahab looga dhigo ya waxaa la dooransiiyey hani in laga dhigo boqor iyo hani laga dhigo iyo in marka waxa weeye yani markaa aan laga dhigin dabeed wuxuu doortay kafaafka ayuu doortay waanu ku ducaystay allahuma ajcal risqa aala muxammadin kafaafa xadiidka afar boqol iyo sagaal iyo toddobaatan wa can camr bni alxaarisi akhi juwayriyata binti alxaarisi ummi lmu'miniina radia allaahu canhuma camr bni alxaaris oo nebiga oo juwayriya zawjadii nabiga sala allahu aleyh wasalam la walaal ahaa ummi lmu'miniina radia allaahu canhuma labadoodaba ilaahay raalliha ka noqdee camar iyo juwayriyabe qaala wuxuu yidhi maa taraka rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam cinda mowtihi diinaaran juwayriye wuxuu u keenay inuu camar inoogu caddaynaayo oo marka aynu ku garanno camar camr bnulxaaris aynu ku garanno ayaa loo keenay wa ilaa xadiiskeedu waxba kama soo warin qaala wuxuu idhi camr bnu xaaris maa taraka rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalama kama tegin rasuulkii ilaahay sala allahu aleyh wasalam cinda mowtihi wakhtigii geeridiisa kama tegin diinaaran hal diinaar kama tegin hadda waa mid qura diinaar qura walaa dirhaman dirham qurana kama tegin walaa cabdan addoonna kama tegin walaa amatan addoonna kama tegin walaa shay waxba kama tegin ilaa baklatahu baqashiisii mooyaane albaydaa'a caddayd allatii taasoo kaana uu ahaan jiray nebigu calayhi asalaatu wasalaam yarkabuhaa mid fuuloo rakuub ka dhigta uu ahaan jiray mooyaane wax kale kama tigin wa silaaxahu iyo hubkiisii wa ardan iyo dhul jacalahaa uu ka yeelay libni sabiili sadaqatan yacni dadka musaafiriinta ee socdaalka ah uu sadaqad uga yeelay yacni iyaga ku waqfay intaas mooyaane wax kale kama tigin diinaar kama tegin dirham kama tegin addoon iyo addoontoonna kama tegin shay kalena kama tegin marka laga reebo baqashiisii waa ka tegey baqashaana magaceeda waxaa la odhan jiray duldul magaceeda duldul baa la odhan jiray hadiyad baana loogu keenoo lagu siiyey baqasha hubkiisii uu ku dagaalami jirayna ee uu jihaadka qaadan jirayna waa ka tegey dhuluu markaa sadaqadaysto waqfayna oo uu sadaqa ka yeelayna markaa waa ka tegey wax kale kama tegin rawaahu lbukhaariyu bukhaari ayaa soo wariyey xadiidka marka taas waxay ku tusinaysaa nebiga calayhi salaatu wasalaam suhdigiisay ku tusinaysaa nebigana markii la dooransiiyey waa inagii soo sheegnay markii la dooransiiyey in buuraha dahab looga dhigo muu dooran yaa ismu odhan markaa buuraha dahab iiga dhiga dhaho waana looga dhigi lahaa hadduu markaa sidaa isagu markaa dooran lahaa dabeedna khayrka ku bixi laakiin wuxuu dooranayay zuhdiga ayuu dooranayay zaahidnimada adduunyada inuu ka zaahido ayuu dooranay xadiidka afar boqol iyo siddeetan wa can khabaab bni larati radia allaahu canhu qaala haajarna maca rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam naltamisu wajha allahi tacaala khabaab ibnularat waxa uu yidhi haajarnaa waa hijroonnay oo dhulka yagii baanu ka haayirnay oo ka hijroonnay maca rasuulillaahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay ila jirkiisa naltamisu wajha allah kaannahu in la yidhi maxaa u hijrooteen dabeedna wuxuu yidhi naltamisu waxaanu doonaynoo raadinaynay wajha allah ilaahay wejigiisaanu raadinaynay in ilaahay naga raali noqdo ayaanu markaa doonaynay raalli ilaahay in la raadinaya waa ka laazimaysaa ilaahayna sifatulwajhi waa u sugnaaday ilaahayna sifat sifatulwejhi waa u sugnaatay oo weji aan wejiyada kale la mid ahayn weji aan weji makhluuq la mid ahayn weeyaan waxyaalaha camalka saalixa loo samaynayana waxaa ka mid a ah in ilaahay la arko wejigiisa la arko yacni ayaa ka a fa waqaca ajrunaa cala allaah wuxuu ku dhacay bimacnaa ku waajibay ajrunaa ajarkayagu cala allaahi allah buu ku waajibay bimacnaa allah baa isku waajibiyaa looga jeedaa ahlusunna waljamaca waxay qabaan wuxuu allah isku waajibiye mooyaane wax allah ku waajibaa ma jiro wuxuu iska xaaraantinimeeye mooyaane wax allah ka xaaraanina ma jiro yaa cibaadii inii xaramtu adulma cala nafsii wajacaltuhu baynakum muxaraman falaa tadaalamuu waxa uu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam xadiiskuu ilaahay ka soo wariyay xadiisulqudsiga ilaahay dulmiga inuu iska xaaraantinimeeyey maa si kalu uga xaaraantinimeey ama cid baa ka xaaraantinimaysay ama qiyaas cala almakhluuq baa looga xaaraantinimeeyey maahee allah baa iska xarimay innii xaramtu dulma cala nafsi saasoo kale allah wax waa isku waajibiyaan kataba rabbukum cala nafsi araxma kataba cala nafsi araxma allah wuxuu ku waajibiyey yacni daatadiisa raxma ayuu isku waajibiyey isagaa isku waajibiyey wa kaana xaqan calayna nasru lmu'miniin fa waqaca ajrunaa ajarka yagaa ku dhacay waxaa loo jeedaa waa ku waajibo riwaayo kalea soo aroorto saxiixa ku sugan fa wajaba ajrunaa cala allah ajarkayagiibaa allah ku waajibay taasina waa iijaab allah isku waajibiye mid qiyaasan cala almakhluuq ugu waajibtay maaha fa minaa man maata khabaab ibnu arat baa odhanaya fa minaa waxaa naga mid ahaa man maata mid dhintay baa naga mid ahaa wuxuu dhintay walam yakul walxaal lam yakul aanu cunin min ajrihi ajarkiisii aanu ka cunin shay an waxba aanu ka cunin xagga ajarkiisii xaal aanu waxba ka cunin ayuu dhintay waxaa bannaan min ajrihi yakul inaad ku tacalluq siiso waxaa kaloo bannaan shay an inay sifo ka ahayd oo laga soo hormariyey oo laga xaalaynayo labada weji waa bannaan minhum muscab bnu cumayrin radia allaahu canhu waxaa ka mid ahaa kuwaan ajarkoodii waxba ka cunin waxaa ka mid ahaa muscab bnu cumayrin radi allaahu canhu saxaabiga muscab ibnu cumayr baa ka mid ahaa qutila yowma uxudin waxaa la dilay maalintii uxud baa la dilay wa taraka namiratan wuxuu ka tegay maray yar buu ka tegey maray yar oo midab lahoo suuf ka samaysan ayuu ka tegey maradaasi waatu xidhnaa weeye fa kunnaa waxaannu ahayn haddaannu saxaabada nahay idaa qadaynaa bihi ra'sahu maradii uu sitay baa lagu kanfay oo kafan looga yeelay fa kunnaa waxaannu ahay idaa qadaynaa biha ra'sahu haddaanu madaxiisa ku daboollo madaxiisa saarno badat rijlaahu labadiisa addin baa muuqanayey labadii addin wax la saaro ma leh maladii ma wada gaadhayso wa idaa qadaynaa biha rijlayhi haddaanu ku daboollo labada addinoo xagga addimada aanu ka dhammaynana badaa ra'suhu madaxiisa muuqanayey oo wax la saara ayna jirin kafan kale looma raadinayo maraduu sitay baa lagu kanfa maradiina wada gaari weyday jidhkiisii koo xataa jidhka wada qarinaya maaha fa amaranaa rasuulu sala allahu aleyh wasalam wuxuuna amray rasuulkii ilaahay sala allahu aleyh wasalam an nuqadiya ra'sahu madaxiisa inaannu ku daboollo xagga madaxa ka dhammayno marada an nuqadiya ra'sahu madaxiisa inaannu ku daboollo xagga madaxa aanu ka dhammayno ayuuna amray wa najcala calaa rijlayhi labadiisa addin korkoodana aanu ka yeello shay an yacni wax oo min alidkhiri cawstameer ah cawstameer soo guro cawstameerkaa ku astura oo ku qariya addimada intii maradu gaari weydey cawstameerkaa ku astura wa minaa waxaa naga khabaab ibnu arat baa odhanaya man aynacat lahu amaratuhu miday u bislaatay midhihiisu ayaa naga mida oo fa huwa isagu yahdibuha yacni sidaa u guranaya ya wuxuu leeyahay annaga dee waxa weeye waa noo bislaato waxa weeye markaa midhihiiyo hadda dee markaa adduunyo iyo maal baanu yeelanno hellay laakiin saxaabadii qaarkood waxay dhinteen iyagoo ajarkoodii aan waxba ka cunayn annaguna ajarkayganu hadda wax ka cunaynaa muscab ibnu cumayriyana waa qolyahan ajarkoodii waxba ka cunin adduunyada aan ku cunin ayuu ka mid ahaa xaaladda marka waxa weeye yacni markaa dhibta leh ee adayga leh yacni marka ayuu ku sugnaa saasaan ku dhintay mutafaqun calayhi waa la isku waafaqsan yahay bukhaariiyo muslim baa labadu isku waafaqeen annamiratu namiradu kisaaun waa maro mulawanun midab lahoo min suufin suuf ka samaysan wa qowluhu aynacat ay nadijat waa bislaataa loo jeedaa wa adrakat waa bislaatay oo bimacnaa wakhtigii la cunayay bay gaadhay qowluhu yahdibuhaa huwa bifatxilyaayi wuxuu ku sugan yahay ya-da kordhigeeda wa dami iyo daalka godaalkiisa wa kasriha iyo daalka hoosdhigiisa waa baabu catalo weeyo yahdibuhaa iyo yahdubuhaa labaduba bannaan waa catala yactulu iyo yactilu luqataani waa laba luqo ay yaqdifuhaa waa goosanayey wayajtaniihaa waa goosanayey yacni midhihii buu guranayey oo goosanayey macnuhu saasay noqonaysaa yaqdifuhaa waa goosanayey wayajtaniihaa waa guranayey wa haadihi isticaaratun tanna waa isticaaro midho la goosanayoo kale oo la guranaayo ayuu ku metelay maalkii adduunyada yacni asalka wuxuu ka soo qaatay midhihii marka isagoo midho sheegaya midhihii baa u bislaadoo markaasuu guranaya yacni isticaaradu waxay tahay laba shay oo mushabbah iyo mushabbahu bihi oo laysku shabbahaayo ayaa mushabbahii la xadfayaa mushabbahu bihigii baa mushabbaha lagu magacaabayaa kii wax lagu shabbahaayey ayaa mushabbahii lagu magacaabaya mushabbahiina la sheegi maayo haddii labadaba la sheego isticaaro way ka baxaysaa tashbiih bay noqonaysa ya tashbiih bay noqonaysa oo haddii la yidhaahdo yacni mid markaa maal yeeshaa ka midoo la mida markaysagaa maalkaasoo la mida sidii midho bislaado uu saa u guranayo dee waa tashbiih caadiya marka laakiin haddii waxa weeye midhihii lasoo qaado magacoodii iyo bisaylkay bislaadeen oo maalkii loo bixiyo lagu magacaabo ya waxaa la yahay isticaaro lafdigii baa lasoo toobal caaraysto lasoo ammaanaysto lafdigii mushabbahu bihiga markaasaa mushabbahin lagu ilaaqa mushabbahina la xadfay kaannahu inuu cayntiisiiba yahay midhaha laftoodiiba inuu yahayba wa isticaaratun isticaaro weeye oo lafdigii markaa mushabbahu bihiga in lasoo toobalcaraysto mushabbaha lagu magacaabo loo soo isticaaraystay lima fataxa allaahu tacaala wuxuu ilaahay u furay calayhim yaga korkoodao min addunyaa adduunye ah wa tamakanuu fiiha ay awoodeen yacnii ay tamakuneen ayuu marka waxaweeye ku magacaabay midho bislaado la guranaayo munaasabada ay la leedahay waxay tahay baabka maadaama baabka ku saabsan yahay fadliga zuhdiga yacnii zuhdiga inay saxaabadu ku sugnaayeen iyagoo saa ku jirana inay qanaaco ku qabeen qaar naftooda hiifaya oo markaysaga ishaaraamaya oo muraara dillaacsan may ahayne qaar markaa qanaaco ku qabay ahaayeen fadliga ilaahayna rajaynaya waxa ilaahay siiyeyna yacni ku raalliya haninimadii naftu ay ku sugan tahay laysa alghinaa can kasrati alcarad inama alghinaa hina nafs yacnii haninimadu ma aha badnaanta qofku hayntiisu badan tahay inama alghina nafs haninimadu waa naftu inay hodanto qani tahay bimacnaa qanaaco ku qabto wixii la siiyo oo uu yahay qof ku raalliya inta uu helo haddii wax yar uu helo alxamdu lilah waxba nagama ya yacni saa ku raalliya hadduu gaajoodo gaajadii ku sabraya gaajadii yacni ku sabraya xadiidka fawaa'idda laga qaadanayo waxaa ka mid ah dadka qaarkood inayna ajarkoodii waxba ka cunin dadkii markaa waxa dhibta iyo kadeedka markaysaga ku dhintay oo ladnaantii yani iyo barwaaqadii adduunyada aan markaa la siinin khilaafkeeda waxaa laga fahmayaa dadka markaysaa loo ballaariyey markii dambe loo waasiciyey oo loo furay iyagu marka ajarkoodii wax ka mida ah inay cuneen ajarkoodii wax ka mida ah inay cuneen ayaa laga qaadanaya qofkuna maqsuud weyninay u ahayn markuu khayraad iyo wanaag la imanaayo ajarkaaga adduunyada aad ku cunti waa inuu acmaashuu samaynaya u sameeyaa lisawaabi alaakhira abaalmarinta aakhiro iyo janno inuu helo iyo naar inuu ka badbaado iyo raalli ahaanshaha ilaahay inuu helo waa inuu sidaa u bixiyaa waa inuu sidaa ula yimaadaa waa inuu sidaa taacaadka iyo xasanaadka iyo wanaagyada u sameeyaa laakiin adduunyada ha lagugu barwaaqeeyo yacni taranta ubadka xooga caafimaadka maalka ha laguu geliyo muraadkiisu taas waa inaynay ahayn ariiqa ha ugu timaado yani markaa haddii loo qadaray waddada ha ugu timaado laakiin isagu maqsuudkiisu u socdaa waa inayna noqon yani waxa weeye adduunyada barwaaqa aad ku heshi sadaqadda waa inaan u bixinayn maalka ilaahay kuu barakeeyo xoogga ilaahay kuu barakeeyo caafimaadka ha barakeeyo taasi waa maqsuud u ahayn waa inuu wuxuu u bixinayaa ay noqoto aakhire aad ku badbaadid janno aad ku heshid naar aad kaga badbaadid yani saas wey marka hore siduu u bixinaya maqsuudkiisu waa inaysaa noqotaa xadiidka afar boqoliyo koob iyo siddeetan dabcadaha qaarkoodna waa afar boqoliyo sagaaliyo siddeetan wa can sahl ibni sacdin asaacidiyi radia allaahu canhu qaala qaala rasuul lahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yidhi low kaanat iddunya low kaanat iddunya hadday adduunyadu ahaan lahayd tacdilu cinda allaahi allah agtiisa mid u dhigantaa janaaxa bacuudatin kaneeca garabkeed mid u dhiganta hadday ahaan lahayd wayna u dhigminoo way ka liidataay ilahay agtiiseed ilahay agtiisa adduunyadu waa ka liidataa garab kaneeco ee haddii garab kaneeco ilaahay agtiisa ay u dhigmi lahayd adduunyadu maa saqaa kaafiran minha sharbata maa maa saqaa ma waraabiyeen kaafiran gaal kama waraabiyeen minha adduunyada xaggeeda sharbata maa yacni qurquro biyo ah gaal kama waraabiyeen laakiin wuxuu markaa ilaahay gaaladii u siinayaa wax oo nicmo adduunye uga arsaaqaya oo maal ugu fidinaya oo xoolo u siinaya oo nicmo adduunye uu u siinayaa adduunyada ayaa ilaahay agtiisa kala liidataa garab kaneeco agtiisa kaga liidataa saas aawadeed baanu danka gelina u siiye ugu waasiciyey gaalada qaarkood oo adduunyada u ballaadhiyey laakiin hadday qiimo la lahaan lahayd ilaahay agtiisa qiimahaasi u gaadhsiisnaan lahaa garab kaneeco garab kaneeco intuu leegi gaal qurquro biyo ama siiyeen wuxuuse gaalada ugu nicmeeyey gaalada qaarkood ama gaalada ugu nicmeeyey ilaahay agtiisa adduunyadu wax qiima aba wayna la lahayn garab kaneeco way ka liidataa rawaahu tirmidiyu xadiiska tirmidi baa soo wariyey wa qaala xadiiun xasanun saxiix waxaanu ihi wa xadiis xasana oo saxiixa weeye culamo kalena waa saxiixiyeen xadiiskani wuxuu tilmaamayaa adduunyadu ilahay agtiisa inay liidato oo qiimo ayna lahayn mar hadday caynkaa tahay inaan marka waxaweye layska daba ridin adduunyadii inaan layska daba ridin ayaa laga qaadanaya laga zaahido qadarka daruuriga in la shaqaysto maayo yani qofki inuu shaqaysto lama diidaayo eh, yani markaa shaqo xalaal ah inuu shaqaysto lama diiday laakiin waxaa laga tilmaamayaa waa inaan la isku ilaawin aakhire laga mashquulin diinka lagu dayicin waajibaadkii diinka looga tegin ee eh, waxaweeye markaa aakhire lagu dadaalaa dadaalkana loo badiya xadiidka afar boqol iyo labiyo siddeetan dabcadaha qaarkoodna waa afar boqol-iyo sagaashane wa can abi hurayrata radia allaahu canhu qaala samictu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam yaquul abu hurayra wuxuu sheegay wuxuu ihi rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam baan maqlay yaquulu xaaluu odhanaayo alaa ina addunya malcuuna hooyaay adduunyadu malcuunatu mid la nacdalay weeye bimacnaa waa mid la dhaleeceeyaa loo jeedaa waa mid la dhaleeceeyaa laga tilmaamaya malcuunu maa fiiha waxaa la nacdalay waxa ku suganna waa la nacdalay yacni waa la dhalicey oo dee lama jecla allah ma jecla ila dikra allahi tacaala xuska ilaahay mooyaane marka xuska ilaahay laga reebo wamaa waalaahu iyo waxa taacada ilaahay ku dhowaaday weliyigu waa qurbiga iyo dunuwiga waa dhowaanshaha iyo wixii marka waxaweye taacada ilaahay ku iyo mid caalim oo shareecada markaa u cilmile oo shareecadii yaqaana cilmigiina ku qumman oo aan ka inxiraafin wa mutacalliman iyo mid cilmiga baranaya sharciga ah oo ilaahay dartii u baranayo yacnii hadduu ruuxu caalim yahay laakiin uu noqdo caalim suu caalim xun u noqdo oo sharciga ka inxiraafo uu taxriifinayo o beddelayo kutubu xoor noqdo dee waxa weeye kaasi waa mid madmuuma oo la dhaleecaynayo waa mid la dhaleecaynayo wey haatay salafka qaarkood odhan jireen ixdaru alcaalima alfaajir waalcaabid aljaahil fa ina fitnatahumaa fitnatun likulli maftuun caalimka faasiqa ee faajirka ah iska jira caabidka jaahilka ana iska jira ruux caabidoo cibaadaysanaya oo jaahil ah oo aan shareecadii garanayn fa inna fitnatahumaa labadaa fitnadoodu caalim faajir ah oo aan sharcigii ku qumanaanayn ya iyo aan garanayn laakiin jecel fitnadoodu cid kastaoo fitno u saaxiiba waa cidda markaa waa kuwa fitnada ku ah ee fitnaynaya oo ruuxii caabidka ahaa iyo jaahilka ahaa dee marka lagu arko cibaadada iyo siduu cibaadada ugu dadaalayo waa lagu kalsoonaanaya waxaa laga yaabaa in layska raaco isaguna markaa waxaanu aqoon u lahayn inuu iska gala dhici karta ama wax shareecadii gefku aynu ah la yimaadaa dhici karta ama bidaca ama wax la mida ama xataa marka cibaadaadku siday kaga asaxayeen inaanu sixin baa dhici karta marka dee inay cidi ku fitnowdaa dhici karto wuxuu ku qaldan yahay layska raaco caalimkiina marka la arko inuu shareecadii garanayo isagoo sharcigii aan ku qumanayn oo markaa dee faajir ah oo shareecadii taxriifinayo beddelaayo siday tahay aan u sheegayn oo sharciga qarinaaya ee si aynay ahayn u tilmaamaya bareer ahaan sidaas u tilmaamaya si aynay ahayn ayaa laga yaabaa dee in lagu raaco oo dad markaa waxa ay ku lumaan marka cidda la ammaanay laga soo reebay caalimkiiyo mutacalimka waxaa loo jeedaa waa caalim shareecadii ku quman shareecadiina waa yaqaana waana ku toosan yahay kama inxiraafin caalim faajira maaha ila kan waxaway faajirka ah yani xuja ku noqonaya cilmiga waalqur'aanu xujatun laka aw calayk qur'aanku marna adigu xujo kuu yaho kuu doodayaa marna adigu xujo kugu yahay oo kula doodaya kugu buuxinaya oo kula dacwinaya mutacalimka la la soo reebayna waa mid mutacallimoo dee shareecadii marka baranaya laakiin wuxuu u baranaya liajli illaah dadka aad kula doodid iyo ha lagugu ammaano iyo yacni waxa weeye jaga adduunye aad ku heshid iyo yacni umuuraha caynkaas iyo ujeeddooyinka ugama jeedo ya wuxuu markaa waxa weeye u baranayaa cilmiga yani liajli illah kan la soo reebay wuxuu u baranayaa cilmiga liajli illaah ilahay dartii buu u baranaya laakiin kii markaa u baranayey yani lighayr illahi liajli hayr illaah istusnimo iyo wax kale u baranaayey ama inuu dadka kula doodo ama ku xidhxidho ama inuu jago adduunyo ku helo ama in lagu ammaano kii sidaa u baranayey isagu waa madmuum waa mid la dhaleecaynayo kuwa la ammaanay kama mid aha saas aawadeed buu nabigu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam cidda ugu horraysa naarta lagu horinaya inay ka mid yihiin yani kaa cilmiga bartay ee waxaweeye markaa qur'aanka u akhrinaayey cilmiga u sheegaayey si waxaweeye markaa dadku ay ugu ammaanaan marka riyaag iyo istuska ay ka ahayd nacuudu billahi min dalik marka adduunyadii waa dhaleecaysan tahay oo sharcan waa la dhaleeceeyey ilaahay agtiisa waa mid madmuuma oo xun weeye waxa ku sugan oo dhanna waa madmuum marka laga reebo dikriga ilaahay iyo waxa markaa taacada ilaahay la xidhiidha oo ciddii marka waxawe ilaahay xusaysa iyo ciddii taaca la imanaysa iyo ciddii khayr la imanaysa iyo khayrka la samaynaayo iyo kii caalimka ee cilmiga marka waxa yani barta ee ku qumanaa iyo kii mutacalimka ee cilmiga shareecada baranaya liajli illah u baranaayey yani intaas iyagu waxaweeye damiga iyo dhaleecaynta waa ka baxayaan waxaanay markaa noqonayaan iyagu qaar wanaagsan weeye qaar wanaagsan oo la ammaanayo weeyaan rawaahu tirmidiyo xadiiska tirmidi baa soo wariyey wa qaala wuxu xadiisun xasan waa xadiis xasana buuri xadiis xasana weeyaan culammada qaarkoodna waa taxsiiniyeen sheekh albaane wuxuu ka mid yahay culamada quwaysay buu ka mid yahay oo shawaahiddiisa ayuu xadiidka u quweeyey marka xadiidka waxaa laga qaadanayaa adduunyada la dhaleecaynaya inay tahay marka adduunyada wax laga sheegayo la dhaleecaynayo wixii aan taaco iyo khayr ahayn wixii taaca iyo khayr ah iyo xus ilaahay la xusaya ah iyo camal wanaagsan oo la samaynaya ah hadday sadaqa tahay haddii camal isaga qofka ku kooban ay tahay iyo camal nafcigiisu dadka u tallaabayo hadday tahay mid walba wixii khayraad ah iyadu waxa weeye waa min camal alaakhira adduunyadii kama mid aha adduunyada la dhaleecaynayana kuma jiraan ya ciddii la imanaysayna yani dhaleecada soo geli mayso malcuunu maa fiiha way marka wamaa waalaah yacni taacada iyo wixii taacadii ku tacalluqoo dhan soo geliya waxaana laga qaadanaya xadiidka fadliga cilmiga laga qaadanaya sida looga qaadanayaana waxay tahay wamaa waalaahu yacnii caalimkiiyo mutacalimku waa soo gelayaan laakiin si gaara waxaa loogu sheegay layaguba daacay ku jiraanoo daacay la xidhiidhaanoo ay ku cindan yihiin fadligay leeyihiin cilmiga yacni barashadiisa iyo waxa weeye markaa in la yacni markaa caalim la noqdo liajli illaah iyo in markaa tacalumkii lagu jiro ariiqii cilmiga ee caalim lagu noqon lahaa haddii ilaahay dartii loola imanayo fadli inay leedahay in laynagu baraarujiyo aawadeed baa si gaara loogu saaray xadiidka afar boqol iyo saddex iyo siddeetan wa can cabdillaahi bni mascuudin radia allaahu canhu qaala qaala rasuul lahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yidhi laa tattakhiduu dayca laa tattakhiduu ha yeelannina dayca ha samaysanina daycada waxaa la yidhaahdaa wixii ama baayac mushtara ah ama beero iyo wax la mida ah ayaa daycada la yidhahdaa daycat rajul maa yakuunu minhu macaashuhu kaalsancati waltijaarati walziraacati wagayri dalik marka beeruhu waa ka mid tijaarada iyo markaysaga farsamooyinkuna waa ka mid waxyaalaha maalkee marka waxa weeye adduunyada laga kasbado yacni ha samaysanina ee dabeed aad jeclaysataan fi fidunyaa adduunyada aad jeclaysataan adduunyadii ka daba dhacdaan marka daatahaanteeda loo diidi maayo wasiilo taas inay u noqoto ama markay wasiilo u noqonaysaa la diidayaa waa adduunyadii laga daba dhacayo aakhiradii lagu ilaawaayo ama waajibaadkii lagaga mashquulaayo rawaahu tirmidiyu xadiiska tirmidi baa soo wariyey waqaala qaala xasan waxaanu ihi waa xadiis xasan ah sheekh albaanina xadiiska waa saxiixiyey oo wuxuu ihi waa xadiis saxiixa weeyaan buui silsilatu xadiis saxiixana waa ku soo saaray marka xadiidka ma waxaa la diidayaa inuu tijaaro iyo beerabo la samaysto miyaa la diidaya itlaaqan mise itlaaqeeda ma aha jawaabtu waxay tahay itlaaqeeda ma aha itlaaqeeda ma aha waxaa soo arooray xadiis kaleoo isaguna macnahan oo kale ku dhow oo bukhaari soo wariyaa jira oo isaguna sheegaya in nabigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi laa yadkhulu hada bayta qowmin ilaa adkhalahu allahu dulla abu umaamata albaahili ayaa xadiiska nebiga ka soo warinaya calayhi salaatu wasalaam dabeedna wuxuu arkay qalabka beeraha ee beeraha lagu falo yaambada iyo waxa la midkaa kuwaasoo kale ayuu arkay dabeedna wuxuu markaa yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi laa yadkhulu haada kaasi ma soo galo beyta qawmin qolo gurigood ma soo galo ilaa adkhalahu allahu dulla in ilaahay dulli geliye mooyaane rawahu albukhaariyu fi saxiixih xadiiska bukhaari baa saxiixiisa ku soo wariyey laakiin culammadu waxay yidhaahdeen muraadka looga jeeda maaha waxba ha beeranina saa loogama jeedo ee waxaa looga jeedaa beerihii waajibaadka iyo diinka ha kaga mashquulina iyo jihaadkii sharciga ahaa ha kaga mashquulinoo halkan ha isku ilaawina ha ku talax tegina ila haddii waajibaadkii la dayaco oo dee waxa weeye beeruhun layska fasho ya dee diinkii waa nuqsaamaya yacni gaaladiina waxa weeye waa calanwallaynaysaa muslimiintiina dee waa dullaysanaysaa waa dullaysanaysa marka waajibkii jihaadka hadday tahay iyo waajibaadkii kale ee shareecadaba hadday tahay in lagu dadaalo ayaa la rabaa muuminiinta maxaa lagu ammaanay rijaalun laa tulhiihim tijaaratun walaa baycun can dikri illaah waa rag aynay marka ka mashquulinayn yacnii tijaaro iyo baayac mushtar toonna aanu ka mashquulinayn dikriga ilaahay iyo salaadda inay ogaan midnaba ayna ka mashquulinayn mar alle marka salaaddu soo gasho wax allo waxay shaqahayaan waa dhigayaanoo salaadday la imanayaan saas aawoodee imaamulbukhaari saxiixiisa wuxuu baabaystay xadiiskaa markuu soo aroorinayey baabu maa yuxdaru min cawaaqib alishtiqaali biaalati azarci aw mujaawasati alxaddi alladii umira bihi baabkaasuu u baabaystay baab ku saabsan waxa laga digaayo mashquulka qalabada beeraha lagu mashquulo caaqibada iyo cilibta ay leedahay ama in xadka laga tallaabo xadkii la amray in laga gudbo ya lagaga gudbo yacni markaa cawaaqibta ay leedahay marka eh, sideeda loo diidi maayo fadli baana ku jira haddii markaa wax la beero beerihii lagu intifaaco ajar baa laga helayaa xadiis nebi waxaa ku soo arooray oo saxiixaynka bukhaari iyo muslim ku yimi in nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam maa min muslimin yagrisu aw yazracu zarcan faya'kulu minhu tayrun aw insaanun aw bahiimatun ila kaana lahu bihi sadaqa bukhaariiyo muslim baa soo wariyey qof muslima oo wax beeraya ma jiro ama wax zarcaya oo dabeedna shimbir uu wax ka cunayo waxa uu beeray ama qof uu wax ka cunayo ama uu neef wax ka cunayo inay sadaqa ugu sugnaata mooyaane bukhaari iyo muslim baa soo wariyey min xadiisi anas xadiis kaloo shabaho macnahaasoo kalena min xadiisi jaabir ayaa muslim ka soo wariyey waynu soo marray kaa kale waxaan filayaa meelaha aynu kuso marray baabu kasrati turuq alkhayr calaa kulli xaal marka waxaa lagu kulminayaa adiladaas in laga tilmaamayo eh, ha ku talax tegina oo ha kaga mashquulina taacada iyo waajibaadka ha kaga mashquulina yacni beeraha iyo tijaarada muraadka looga jeedaa sidaas weeye ee in la diidaayo asaalatan ma aha ee ku talaxtaggaa la diidayaa marka laa tattakhidu dayca beeraha iyo tijaarada iyo waxa la midka ah ha samaysanina yacni si talaxtaga oo aa ku talax tegaysaan oo isku ilaawaysaan oo waajibaadkii diinka kaga mashquulaysaan ha u yeelina fatarqabu fi dunya dabeed addunyadii aad jeclaysataan oo ka daba dhacdaan aakhiradiina u camal camalfashaanna ay ilowdaan xadiidka afar boqol iyo afar iyo siddeetan waa cabdillaahi bni camr bn alcaas radia allaahu canhuma qaala wuxuu uhi mara calayna rasuul lahi sala allahu aleyh wasalam cabdullahi bni camr bn alcaas waxau yidhi waxaana soo maray calaynaa annaga korkayaga waxaana soo maray rasuulullaahi sala allahu aleyh wasalam marna waxay ku gudubtaa marna ba marna waxay ku gudubtaa cala bacdu ahlicilmi way kala farqiyeen oo waxay yidhaahdeen marka ba ay ku gudubto waxay sheegaysaa mujaawazo mujaawazay sheegaysaa in laga gudbay ayay sheegaysaa kaannahu muruurkiisii markaa mulsaq uu ku ahaayo ku dheganaayo oo ka gudbay dabadeed marka calaa yacni markaa lagu gudbiyana waxay sheegaysaa muxaadaah in lala sinmay markaa nebigaana soo maray calayhi salaatu wasalaam buu yidhi wa naxnu nucaaliju khusan lana walxaal naxnu annagu nucaaliju aanu hagaajinayno mucaalajada waxaa looga jeedaa islaax ay nuslixu nucaaliju aanu hagaajinayno khusan lana yacni guri yar oo markaa waxa weeye qoryo iyo bal ka samaysan alkhus waxaa la yidhaahdaa waa guri markaa qoryo iyo bal buu ka samaysan yahay labadaa qaybood bacdina waxaabay yidhahdeen wuxuu ka samaysan yahay bal keli ah laakiin bal keligii dee istaagi maayo kollayba waa inuu tirar iyo qoryaleeyihi khusan lana guri yaroo wuxuu ka samaysan yahay bal balkan saraca laga jaro iyo waxa weeye qoryuu ka samaysan yihi kaasaanu hagaajinaynay isagiiyo hooyadii bay ahaayeen cabdullaahi bnu camrin iyo hooyadii ayay ahaayeen fa markaasuu nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam maa haada kaa samaynaysaa waa maxay fa qulnaa waxaannu nidhi qad wahaa waa daciifayoo waa jilcay oo dee inuu dhacuu ku dhow yahay fa naxnu nuslixuhu annagu hagaajinaynaa si aanu u dumin wuu jilcaye weli ma dumin laakiin si aanu u dumin baan u hagaajinaynaa fa qaala nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam maa ura alamra u malayn maayo arrinku ilaa acjala min dalik inuu kaa ka degdeg badan yahay mooyaane wax kale u malayn maayo ura iyo araa labada waa la dabdiyaa uraa marka la yidhaahdo waa bimacna adunnu u malayn maayo alamra ay amra almowtie arrinka geeridu ilaa acjala min dalik inuu kaa ka degdeg badan yahay mooye wax kale u malayn maayo amra waxaa loo jeedaa amra almowt baa loo jeedaa bimacnaa gurigana leedihin waa daciifa intaanu dumin waxaan u malaynayaa in geeridu ka soo horraynayso ya geeridu inay ka soo horraynaysaan u malaynaya ara marka la yidhahdana aclamu bay noqonaysa aclamu ay noqonayso acjala min dalika waxaa laga tilmaamayaa inta kaasi aanu dumin inuu dumitaanka kaasi dumayo inuu ka degdeg badan yahy rawaahu abu daawuuda abu daawuud baa soo wariyey watirmidiyu iyo tirmidi baa soo wariyey biisnaadi albukhaariyi wa muslimin sanadkii bukhaariya muslim bay ku soo wariyeen wa calaa sharti albukhaari wa muslim wa qaala tirmidiyu tirmidi wuxuu yidhi xadiiun xasanu saxiix waa xadiis xasan oo saxiixa xadiiska laga qaadan maayo inaan markaa guryo la samaysan karin lagama qaadanayo gurya inaan la samaysan karin lagama qaadanayo xadiidka laakiin wuxuu doonaya nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu ku baraarujiyo islaaxa kan la hagaajinayo oo yacni waxa weeye markaa gurigan adduunyada la hagaajinayo inaan gurigii aakhiro in loo shaqaysta lagu ilaawin inaan kaa lagu ilaawin ayuu markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu ku baraarujiyay uga jeeday taas ayuu uga jeeday waxaanay culammadu yidhaahdeen waxaa lagu xambaarayaa hagaajintan la hagaajinayay inaan mid daruuriya aynay ahayn oo kasii wanaajinoo laga tilmaamaye yacni wax markaa hadda yacni markaa degdega inaynay ahayn ina yaro jilicsanaayo laysyidhi waxa weeye markaa unsi adkeeya laysyidhi laakiin waxa weeye mid markan dee dumis taagnaa inaanu ahayn dabeedna wuxuu doonayay nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu ku baraarujiyo guriga aakhiro loo shaqaysanaayo in isaga la islaaxiyo oo la hagaajiyo baa sii awlaysan oo sii mudan kanna waa inaan lagu ilaawin kaas muraadka looga jeeda waa saas laakiin guryo adag waa la dhisan karaa dhibi kuma sugna ruuxana markaysa waxaan inay tafiirtiisu ka dhaxlaan yacni xooloo dadka aynay baryin laftiisa khayr baa ku jira waynu soo aragnay xadiiska waxaynu ku soo aragnay xadiiskii sacdi bnu abi waqaas ya yacni inaad ka tagto ubadkaaga iyagoo markaysa aqniyo ah ayaa kaaga khayr badan inaad ka tagto iyagoo fuqaro oo dadka baryaayo oo gacmaha hoos dhiganaya waxaynu ku soo aragnay albaab alawal baab likhlaas baynu ku soo marnay xadiiska afar boqoliyo shan iyo siddeetan waa can kacb bni ciyaad radia allaahu canhu qaala samictu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam yaquul kacb ibnu ciyaad wuxuu ihi rasuulka sala allahu alayh wasalam waxaan ka maqlay yaquulu xaalu odhanaayo ina likulli ummatin fitnatan ummad kasta waxaa u sugnaatay fitno wa fitnatu ummati lmaal fitnada ummadayduna waa xoolaha ummaddayda fitnadeeduna waa xoolaha rawaahu tirmidiyu tirmidi baa xadiidka soo wariyey wa qaala xadiisun xasanun saxiix waxaanu ihi waa xadiis xasan oo saxiixa xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa waa xadiis saxiixa weeyaane ummad kastaa fitna ay leedahay ummatu bani israa'iil fitnadoodu waxay ahayd dumarka ummatu muxamedna fitnadeedii waxaa laga yeelay maalka marka ummad kastaa fitna ay leedahay fitnada ummaddayduna waa maalka buu yidhi marka maalka in aada looga taxadiro layska ilaaliyo ayaa laga qaadanaya aan lagu fitnoobin aan lagu fitnoobin fitnada maalkuna waxay ka imanaysaa laba geesoodoo xagga kasabka iyo shaqaysadka iyo xagga markaa bixinta mid walba ila waxaa la isweydiinayaa xaggee uu kaa soo galay maalkani iyo xaggaad ku bixisa ya wa can maalihi min ayna iktasabahu wa fiima anfaqah taasaa marka waxaweyn yani qofkii lagu xisaabaya xalaaluhaa xisaabun wa xaraamuhaa ciqaabun waata la yidhaahdo yacni xalaasheedu waa xisaab xisaab baa ka dambaysa xaaraanteeduna waa ciqaab yacni ciqaab baa lagu mutaysanaya marka maalka fitnadiisi waa in layska jiraa oo meesha laga shaqaysanaya ay noqotaa meel xalaal ah yani wuxuu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam dadka qaarkood inaynay u aaba yeelayn wakhti inuu iman doono maalkii aan loo aaba yeelin meesha laga shaqaystay ma xalaalba ma xaaraanba aan loo kala aaba yeelin wakhtigeedii waa la joogaayo haalibka dadku yani waxaweye ma eegaan xalaal iyo xaaraan meesha laga shaqaysanayo dad kooban weeyaan dadka eegaayo iska hubsanaya laakiin yani xoole uun ma laga helayaa bay khaalibka dadku odhanayaan haalibka dadku ay odhanayaan yani wax fara badan oo dee xataa fitanana waxaa loo galaa si maalkaa loo helo hmm, ayaa loo galaa ayaa loo galaa shukrinaqi maalka lagu shukrinaqaayo iyo meeshii lagu bixinayeyna iyaduna waxa weeye dee fitnadii waa ka imanaysa haddii shukrinaqi laga tago haddii waxa weeye lagu qooqo lagu kibro haddii waxa weeye xaaraan lagu isticmaalo xaaraantii loogu adeego kullu dalika waxay ka mid tahay fitne lagu fitnoobay ka mid tahay nacuudu billahi min mudillaati alfitan xadiiska afar boqol iyo lixiyo siddeetan wa can abi camrin wa yuqaalu abu cabdillaahi wa yuqaalu abu leyla imaamu tirmidi wuxuu ka soo wariyey cuhmaan ibnu cafaan oo kunyadiisa abi camr la odhan jiray waxaa kaloo layidhi abu cabdilaahi baa la odhan jiray waxaa kaloo layidhi abu leyla la odhan jiray waxaa jira culammada qaarkooda oo yacni kunyooyin badan lahaa ama laba kunyo ama saddex kunyo marka ikhtilaafku halkaasoo kale u ka iman karaa waxaa dhici karta intaba in la odhan jiray laakiin mid ugu sii caansanaa ya oo tacadudulkuna waa jiraan cuhmaan bnu cafaan wuxuu ka soo wariyey ana nabiya sala allahu aleyh wasalam qaal inuu nebigu yidhi laysa libni aadama xaqun fii siwa hadihi alkhisaal laysa libni aadami ibni aadam uma sugnaa xaqun xaq lagama maarmaani uguma sugnaa maalka fii siwa hadihi alkhisaali khasladahan saddexdee soo socdaa wax ka soo hadhay oo xaq lagama maarmaani ugu sugan yahay ma jiro maalka saddexdaasaa xaq lagama maarmaani ugu sugan yahay baytin yaskunuhu ibni aadam uma sugna xaq lagama maarmaani fii siwa hadi lkhisaali maalka uguma sugna fii siwa hadi lkhisaali khasladahan waxaan ahayn iyo sifooyinkan waxaan ahayn baytin yaskunuhu guri uu dego waxaan ahayn wa thawbin iyo maro waxaan ahayn maradaasoo yuwaari cawratahu cawradiisa asturayso qarinaysa yuwaari qarinayso asturayso cawratahu cawradiisa wa jilfi alkhubsi iyo kibis adag ama layahaa jilfiga waxaa laga tilmaamayaa yacni in yar oo go'ah oo kimisa ah. ama la yidhahdo jilfiga waxaa laga tilmaamayaa yacni markaa adaygaa laga tilmaamaya inay iidaan lahayn oo ay qallalan tahay wa jilfi alkhubsi iyo kimista teeda adag ee aan iidaanka lahayn aan iidaanka lahayn iyo walmaa'i biyo waxaan ahayn intaa waxaan ahayn xaq lagama maarmaani maalka uguma sugnaa rawaahu tirmidiyo xadiiska tirmidi baa soo wariyey wa qaala xadiisun saxiix waxaanu ihi waa xadiis saxiixa weeyaan buu yidhi waa xadiis saxiixa weeyaan buu yidhi culamada qaarkood xadiiskan waa daciifiyeen waxay yidhahaan xadiiskani ma asixin culamo badan baana daciifiyey a'immada qaarkood laga soo warinaya imaam axmed inuu daciifiyey daara qudni inuu daciifiyey ibnu jawzi inuu daciifiyey yani marka albani inuu daciifiyey muqbil inuu daciifiyey marka culamo badan baa marka xadiiskan daciifiyey marka xadiiskan waxay yidhahdeen ma sugnaa hadduu sugnaan lahaa lagama tilmaamayo xaq u bannaan ma aha loogama jeedo ee waxaa lagu xambaari lahaa in laga tilmaamayo xuquuqdii waxay u qaybsantaa waxa uu qofku markaa leeyahay yacni xaqna waa xaq dee iska kamaal ah midna waa mid yacni lagama maarmaan ah xaqu ugu baahan yahay daruuri ahaan oo aan intaa ahaynoo maalka uga baahan yahay ma jirto wixii kale daruuriga waa ka baxsanta wixii intaa ka soo hadhay daruuriga waa ka baxsantao iska kamaaliyaad bay noqonaysaa yani iska dhammaystiran iyo wax la mida ah. laakiin calaa kulli xaal ma ansixin xadiiska ma ansixin qaala tirmidiyu tirmidi wuxuu yidhi samictu abaa daawuuda waxaan maqlay abu daawuud sulaymaan ibnu salmin albalkhiyu yaquul samictu nadr bnu shumayl waxaan maqlay caalimkii luqawiga ahaa ee nadr bnu shumayl la odhan jiray yaquulu xaal odhanaya aljilfu jilfigu alkhubzu laysa macahu idaam waa kimis aan iidaan lahayn waa kimis qallalan wax iidaan lama soo wa qaala hayruhu cid kalena waxa yidhaha huwa haliidulkhubzi waa khubsta teeda adag weeye wa qaala alharawiyu shiikhii harawi la odhan jiray hariibulxadiiska lahaana wuxuu yidhi almuraadu bihi hunaa halkan waxaa looga jeedaa jilfiga wicaaulkhubsi yacni kimista weelkeedaa loo jeedaa yacnii weelka ay ku jirto ayaa jilfigu noqonaya khubsigii waa la sheegay laakiin jilfulkhubsi waa khubsku weelku ku jiro wax lagu riday kaljuwaaliqi daliilfaalixiinku waxa weye waa godayaa dabdan bilxuruuf ayuu ku godayaa kale godaalka qaar hoos dhigayna waa arkaya kaljuwaaliqi waa jamcu jawlaq weeyaane waxa laga tilmaamayaa waa weel wax lagu rito oo marka laga sameeye suuf laga sameeye iyo wlkurji kurjiga culamada qaarkood waxa waa weel oo dhan ama waa nooc weelka ka mida wallahu aclamu calaa kulli xaal xadiiskaas waxa weye waa daciif ma sugna halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk